ayb qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu qowli اrajuli liلصagiiri ya bunay baabu bayaani qowli اrajuli ninkii qowlkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay xukunkaas lisagiiri ka yarkaa uu ku yiraahdo yaa bunay yani wiilkaygiiow yani cunug uusan dhalin ee yar ayuu wuxuu ku leeyahay yaa bunay arrintaa xukunkeeda caddaynteediibuu u baab yahay baabkani waxaan ku dhex jirnay ilmaha naxariistooda iyo marka yaa bunay cunugii in la yiraahdo naxariis ayay tusaysaa saasuu marka ugu dhex daray abwaabtan qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaalaa xadaana cabdullaahi bnu saciidin wa huwa abuu saciidin alashaj alkindiy qaala xadaanaa abu usaama wa huwa xamaad bnu usaamata alkuufiy qaala xadaanaa cabdulmalik bnu xumayd bni abi haniyata wa huwa alkhusaaciyu alkuufiyu hiqat rawaa lahu ljamaca can abiihi abii wa xumayd bnu abi haniya huwa saduuq rawaa lahu الbخhariي في الأdب المفrd عن أbي الcجلان المxاarبي whuوa مqبuل rawىa lh الbخhariي في الأdب المفrd labadan isku xigtaba waa min rijaali hada الkitaab ayb qaala wuxuu yidhi kuntu fii jeyشhi بن الزubayr ciidankii cabdاللahi بن زubayr baan ku jiray fatwufiya bnu cammin lii in adeer aan leeyahay ayaa la oofsaday oo dhintay ayib marka twufiya waa la oofsaday waqtigiibuu gaaray waay uu noolaan lahaa ayaa dhammaaday markaasaa la oofsaday ayib tawafaana waa la dhihi karaa tawafaa iyadoo marka loo wado waqtigiibuu gaaray isaga labadaba sakhaawi waa sheegayaa tuwafiya iyo tawafaa labadaba waa dabdina fatuwafiya bnu cammin lii ayaa la oofsaday wa awsaa bijamalin ayuu dardaarmay rati lahu isaga uu lahaa fii sabiili illaahi buu ku dardaarmay ratibuu dardaarmay oo wuxuu ku dardaarmay fii sabiili illaahi faqultu libnihi waxaan ku yidhi wiilkiisii idfac ilaya aljamala ii dhiib ratiga fa innii fii jeyshi bni subayr ciidankii ibni zubayr baan ka mid ahay anigee faqaala wuxuu yidhi idhab bina ila bni cumar ibn cumarna aadi oo nooge xataa nas'alahu aan su fa atayna bna cumar ibna cumar ayaan u nimid faqaala wuxuu yidhi ya abaa cabdiraxmaan wiilkii baa dhahayo ina waalidii aabbahay tuwufiya waa la oofsaday wa awsaa bijamalin lahu wuxuuna dardaarmay <coughs> rati uu isaga lahaa fii sabiili sabiilillaahi buu ku dardaarmay wa haada bnu cammi kanina waa in adeerkay wa huwa fii jeyshi bni zubayr ayb ciidanka ibni zubayr buuna ka mid yahay marka ibnu camintan dambe nooc tajawusaa ku jiro ayb lianna ninkan hadda socdaa markii horuu yidhi fatuwufiya bnu cammin lii kan dhintay hadduu ina adeerkiis ahaa wiilkiis muxuu noqona in adeerkiisaa dhintay in adeerka wiilkou dhalay muxuu u yahay kan adeero u yahay yaa ha haddana ibnu cam ayuu sheegaa wiilkiibaa wuxuu leeyahay kan kalou ibnu cam ku sheegayaa tajawusaa isaga jira marka ayb wa hada bnu camii wahuwa fii jeyshi bni zubayr ayuu ku jiraa afa adfacu ilayhi ljamala ratiga ma u dhiibaa qaala bnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi yaa bunay ina sabi yaa bunay maxalu shaahidka meesha wiilkiiba wuxuu ku yidhi warmaan dhow wiilkaygiiow ina sabiila allahi ilaahay jidkiisa kullu camalin saalix waa camal kastoo suuban fain kaana waaliduka waalidka hadduu yahay inamaa awsaa inuu dardaarmay bijamalihi ratigiisa fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa hadduu ku dardaarmay caza wajalla faidaa ra-ayta haddaad aragto qowman muslimiina qolo muslimiin ah yaqsuuna ku duulayaan qowman min almushrikiin qolo gaala ah ku duulayo fadfac ilayhim ljamala geela u dhiib ratiga u dhiib fa ina haadaa kan kula socdo iyo wa asxaabahu raggiisaba fii sabiili khilmaani qowmin qowm wiilashood jidkood ayay ku jiraan ayuhum kuwaasoo marka u dagaalamayo ayuhum koodii yadacu dhigayo oo yacni dejinayo adaabica shabadda nimankani waxay u dagaalamayaan buu leeyahay shaabadda ninkii ku dhufan lahaa waraaqaha shaabadda marka waraaqaha ku dhufa madaxtinimay u dagaalamayaan ilaa ninka madaxda noqdaa shabada asagaa ku dhufanayo wareegtada marka wuxuu leeyahay ninkan iyo raggiisa mulki iyo waxbay ku dagaalamayaane ha u dhiibin ratigan fii sabiilillaahina haddaad aragto dad muslimiinoo gaalo la dagaalamayo u dhiib ayaga ayb xadiidka marka dhowr macnoba waa laga qaadanayaa macnihii uu u tarjamay oo ah yaa bunay qofka inuu wiilownan dhalin inuu dhihi karo calaa sabiili shafaqati waraxmati haddii la ilaaqana fii sabiili llaahi waxay ku dhacaysaa jihaadka ayb wayna dhici kartaa inay ku dhacdo acmaasha kale suubanee saalixada ah sida ibnu cumarba hadda uu sheegay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofka marka uu rabo xugun diini ah inuu fuliyo inuu dadka ahlucilmiga su-aalo inta uunan ku dhaqaaqin falka sida hadda ninkan uu yeelay ibnu cumaray iskula tageen ibnu cumar baa la su-aalay ibnu cumarna arrintii meeshii saxda ahayd buu ka bixiyey dadku marka inay dadka ahlucilmiga wax su-aalaan inta aynan waxba samaynin hadday wax sameeyaan oo markaas kadib ay culimo raadiyaan qiil iyo wax lamida unbaa la raaraadinayaa markaas ayib oo waxay tahay marka marka hore inaad daliilka raadisid kadib aada wax samayso ayb laakiin haddaad intaad wax samayso daliil kadib raadisid waa qatar ayb oo ficilka iyo istidlaalka istidlaalka waa inuu horeeyaa waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa muslimiin hadday gaalo la dagaalamayaan taas inuunan ibnu cumar diidanayn fitnana uusan u arkaynin markay muslim iyo gaalo dagaalamayaan soocan muslim iyo gaalo ay dagaalamayaan fitno inaan la dhihin oo kutubta fiqhiga walaa kuwa xadiidka walaa kutubta kale caqaa'idka kuwan eh, yacnii sidan oo kale riwaayaadka iyo uga waramo midna ma dagaal fitna marka laga hadlaayo muslim dhexdiisu ay marnaba yacni muslim iyo gaalo dagaalamayaan fidno iyo dagaal fidno laguma sheego ayb lianna wuxuu leeyahay faidaa ra'ayta qowman muslimiina yaqzuuna qowma min almushrikiin waa fii sabiili illahi markaasna fadfac ilayhim ljamal baabkaas marka dagaal fidno muslin iyo gaal dagaalamaa ka baxsan yahay xagga u dhib xaalad labaad waxay tahay dagaal kastoo laba muslin ka dhex dhaco fidno ma la yiraahdaa isaga laftirkiisa isaga laftiisa maya leanna nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid waman qutila duuna nafsihi fa huwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fa huwa shahiid ibnulmundir lmundir fi lishraaf wuxuu yidhi cumuumka xadiidkan wax ka baxaya male buu yidhi ilaa waxaa ka baxaya keliya maalka marka uu kaa qaadanayo nin madax ah ninkii madaxda ahaa ee adiga ku xukumayey ayaa maalkaagii dhacayo markaas inaad dagaalanto maya xadiidkan waxaa laga saarayaa buu leeyahay oo keliya suldaan markuu maalkaaga qaadanayo kaasi marka isaga waa sabar baa lagu amrayo wa in akhada maalaka wajalada dahraka dhabarka hadduu kaa garaaco maalkaaga qaata sabar wax kale oo cumuumkaas laga saarayo ma leh ayb idan marka xadiidkana wuxuu tilmaamay cumuumkiisaas muslin iyo gaal adiga wixii maalkaagii iyo ehelkaagii iyo eh, iyo kugu haysto nafsadaadii kugu yimaado haddaad la dagaalanta adiga fidno kuma jirtid binasi xadiidi rasuulilahi sal l slam ayib gaala hadday yihiin weliba iyagu waa waajiban mararka qaar baa la yidhaahdaa qof muslim oo macsuumu dami ah hadduu rabo inuu maal kaa qaato waa iska celin kartaa haddaad iska dayso ood maalkii siisana waa leedahay ayib hadduu ku dilayana naftaada inaad makaniso qof muslima waa leedahay xadiidkii isagana kun khayra bnay aadam kun khayra bnay aadam baa daliil u ah ayb difaacuna markaasi waajib maahan waa kuu bannaan tahay laakiin ayb waxaala taasna ee gaal haddii uu yahay isagu culimmadu waxay leeyihiin mayaba asalba macsuumna macsuumu demina ma ahayn mana laysku dhiibaayo ayb idan marka dagaalka fitnada muxuu noqona marka tacriifka ama xaqiiqada alqitaalu lfitna uu leeyahay waxay tahay dadku markay mulki ku dagaalamayaan waa fitna sidaan hadda ibnu cumar tilmaamayo mulki iyo boqortooyo markay ku dagaalamayaan mid xaq ulena aan la ogeynba xaalad labaadna waxay tahay labaduba markay baatil ku dagaalamayaan sida dagaalada qabaa'ilka oo kale aarsi iyo waxyaaba qaab daran bay ku dagaalamayaan kanna waa qaldan yahay kanna waa qaldan yahay iyadana waa fitna mid saddexaadna waxa ay tahay dagaalkiibaa shaki ka galay qofka muslim baa dagaalamayo ma ogid xaq yaale yaa baatil ku socdo mugdi baa kaa galay waa ka istaagay markaas waana saxaabada sacd bnu abi waqaas iyo usaamat bnu zayd iyo asbaabihii ay dagaalkii asxaabta dhexdooda uga istaageen riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan inay leeyihiin haddaad isiiso seef ii sheegayso kan baatiluu ku socdaa kan xaquu ku socdaa seef idhahayso haddaad ii keento waa dagaalamayaa haddii kalena ma dagaalamay mugdi baa jira marka wixii mugdi uu kaaga jirana waa fitno soo ma garanin axaadiistuna way tilmaamaysaa laakiin dagaal muslim ka dhaxeeyo mid xaqlena la og yahay mid kalena uu gardarro ku socdo baatil ku socdo ninkii u gargaaro qofka xaqa ku socdo fitna kuma jiro unsur akhaaka daaliman aw madluuman baa nebigu yidhi sal l salam salafkuna sidaasay u badnaayeen sida alimaam abu jacfar atabari laga soo guuriyey uu kasoo guuriyey ibnu xajar nawowi abu nucaym al asbahani fi kitaabi alimaama ama kitaab aradda cala araafida ee qurdubi mufhimka uga soo guuriyey culimadaas dhammaantood dabari waxay ka soo guuriyeen jumhuuru salaf inay sidaas u tageen ayb marka marka la leeyahay qitaal fi lfitna ha laga dheeraado waa sax laakiin xaqiiqadiisa laabudda an yufham cunug yar inuu iska yiraahdo dagaal fitno dagaal fitno uun afka maanta dhan uga haayo haddii la su-aalana maxaa la yidhaha dagaal fitna laa yadri niman iyagana waxaa jiro eh, wax akhriyo oo laga yaabo hal qowl inay ku qanceen oo aqwaasha culimada ka mid a ah. qowlkaas baa marka waxaa laga dhigayaa aslun min usuuli ahli sunna markaasaa leedadaa lagu tabdiicina waana warkii awsaaci awsaaci baa isaga wuxuu ku tegay in dagaal fidno waxaa la yidhaha markay muslim dagaalamayaan xayu laa imaam iyadoon madaxna aan lahayn marka madax aanay jirin dagaal kasto ay muslim ku dagaalamaan fitno waa waa ra'yi aimada salafka qaar ay qabaan laakiin ma dhihi kartid waa ijmaac asal ma ka dhigi kartid adiga bal jumhuuru salaf ra'yikaas ka duwanay qabaan oo muxiqa iyo mubdilka haddii la kala garanaayo fitno maahan oo ninkii muxiqa u gargaaro wararkaasna markaa nawowina waa qoraya sharxa muslimka ibnu xajar fatxulbaariga kitaabulfitan baxi dheer buu soo guuriyey qowlkaas hadda awsaaci inuu leeyahayna ku sheegeen haddiise la yidhaahdo ha lagu dhaqmo isaga ee dadka ummadihii hadda waxay noqonayaan dadkan shirkadaha iyalaho maalkooda ilaashado tuug hadduu usoo galo faraha inay ka qaadaan ay kusii daayaan maalka hadday dagaal galaanna oy tuuggaas iska celiyaanna fitna ku jiraan in la dhaho ayb waxaan ogsoonahay dad saas yiri in ayaga haddana la waardiyeynayo adiga marka lagu waardiyeynayo ninkan muxuu sameynaa waardiyaha ah ninka kusoo weeraro xabadda ku dhufanaa soo fadwadaadiina sidan waay warkaagiina ficilkaagiina waa ka duwanya qabarkii iyo maqbarkii ismale ayb markaasaa fitno fitno fitno fitnada in lagu wardiyo waxaa ka fiican in la fahmo xaqiiqdeeda ayb marka dad laga yaaba iyaga inay uga faham badan yihiin ugana akhris badan yihiin ayaa laga yaabaa inay yidhaahdaan fitno ma yaqaanaan iyo kanay ku dhex jiraan iyo ayb allahu lmustacaan meeshaan marka macnahaasaa ku jiro oo dagaaladaas marka mulkiga iyo boqortooyada layska degdegsanayo uun mid xaq ulena aan la ogeyn in laga istaago way mulki iyo wax lamida ah iyo adduunyo dagaalka loo dagaalamayo ayb qala alimaamu lbukhaariyu xadaana cumaru bnu xafsin qala xadaana abi wa huwa xafs bnu qiyaad qaala xadaana alacmashu wahuwa sulaymaan bnu mihraan alacmash qaala xadaanii zayd bnu wahbin qaala samictu jariira can اnabiyi sal l slam qaal man laa yarxamu اnnaasa qofkaan dadka u naxariisanaynin laa yarxamuhu اllahu caza wajala alla u naxariisan maayo isagana xadiidkan bukhaari iyo kitaabu tawxiid uu kusoo saaray baabu qowlihi tacaala qul idcu llaha aw idcu raxmaan muslimna kitaabu lfadaa'il marka tarjamada iyo xadiidkan maxaa ka dhaxeeyo raxmadda yaa bunayda raxmadaa keenaysa oo man laa yarxamu nnaasa laa yarxamuhu llah min jumlati raxma waxaa ka mida qowlu lkabiiri lisagiiri yaa bunay ayaa ka mida ayb qala alimaamu lbukhaariyu xadaanaa xajaaju huwa bnu minhaal qala xadaanaa shucbatu huwa bnu lxajaaj qaala akhbaranii cabdulmalik wa huwa cabdulmalik bnu cumayr bni suwayd alfarasiy waa bilfaa'i almucjama nisbatan ila alfaras faras aad u dheereeyo ayuu lahaan jiray saasaa loogu bixiyey loogu nisbeeyey cabdulmalik bnu cumayr bni suwayd alkhmiyu alfarasiyu hiqat fasiix tagayara biakhara rawaa lahu asxaabu lkutub الsita xaafid alcalaa'i wuxuu leeyahay kitaabu lmukhtaliطiin ninkan ayuu tarjamada ku sheegay wuxuu yidhi wadakara bacdu اlxufaadi ana اkhtilaatahu اxtumil liأnnahu lam yaأti minhu bxadiiثi munkar fahuwa min alqism اlأwal ikhtilaadkiisa waxba ma dhib ayuu leeyahy lianna wax xadiid ah oo munkara laguma haayo marka isaga kitaabka waa risaalo yar waayo kitaab almukhtaliiin qaybo u kala yeela alqismu lawal alqismu thani alqismu thalith qaybana waa la aqbala oo kanoo kale ka mida waa qismiga koowaad ikhtilaadkoodu dhib maba leba qaybana waxaa la ogaaday bacda alikhtilaad waxba inaysan warininba qaybana ragga ka wariyay qudamada iyo kuwa kale waa la kala yaqaan kuwa lama kala yaqaan adiga kitaabkaas marka aad buu u kala saaraya ayb kitaabu lmukhtaliiin ayaa la yihahdaa qof mukhtalita ah isaga in laga fiiriyo ayb waxaa kaloo jira isagana kitaab mukhtaliiinta ka hadlaya uu leeyahay ibnulkayaal waa mabuuc isaga laftirkiisa labadaba waa haynaan ayb ibnulkayaal iyo calaa labadooda marka mukhtaliqiinta iyay gaar si gaara aada ugu qoraan marka iyagoo de waxaa laga faa-iideysanaya horta qofka mukhtalid ma yahay mase ma ah waa sugayaan ikhtilaadkiisu see waaye yaa qadiiman wax ka wariyey bacd alikhtilaad yaa ka wariyey marka cinaayo badan bay siinaya qaala samictu qabiisata bna jaabirin qaala samictu cumara anahu qaala man laa yarxamu laa yurxamu qofkaan naxariisanin looma naxariisanayo walaa yugfaru looma dhaafayo man laa yakfiru kaan dadka u dhaafin hadii dembi lagaa gala adiga inaad dadka u dhaafto haddaa rabta in allah u kuu dhaafo ayb ayb walaa yugfaru man laa yakfir walaa yucfa canman lam yacfu la cafin maayo canman lam yacfu qofkaan dadka cafinin walaa yuwaqa man laa yatawaqa la dhowri maayo qofka aan dhowrsanin ayb xadiidku marka man laa yarxamu laa yurxam taasuu ka rabaa qofkii marka inuu ku sifoobo raxmad dhaafid ou dadka u dhaafo asbaabtii raxmada iyo makfiradana inuu dadka kula dhaqmo si uu rabbi isagana ugu dembi dhaafo walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum alii abu bakar saasaa lagu yidhi markii uu misdax ka goostay nafaqada uu damcay inuu ka goosto maadaama ifkigii uu dhex galay waa ka alla uu yidhi marka ha cafiyeen ha iska dhaafeen miyaydnan jeclayn alla inuu idinka idiin dhaafo aljazau min jinsi lcamal baabun ay hada kani baabun baab weeyaan irxam man fi lardi dhulka dadka joogo u naxariiso qaala xadaanaa xafsu bnu cumar wa huwa xafsu bnu cumara bni sakhbara qaala xadaanaa shucbatu can cabdilmalik bni cumayr can qabiisata bni jaabirin can cumara qaal dariiq kalo ku keenay bis tii hore can ariiqi lxajaaji ay ahayd midaana can ariiqi xafs bni cumar man laa yurxamu laa yarxamu saas muu idin waa isdaba mariyey man laa yurxamu wuxuu ii dhiga laa yurxamu looma naxariisanayo man laa yarxamu ha qofkaan naxariisanin soo saas idin ma taha walaa yukfaru liman laa yakfir looma dhaafo qofkaan dadka u dhaafin walaa yutaabu lagama toobad aqbalo calaa man laa yatuub qofkaan yacnii soo laabanin walaa yuwaqa man laa yatawaqa lama dhowro qofkaan dhowrsanin ayb ama walaa yutaabu calaa man laa yatuub calaa man laa yatuubu cala annaas yani ninka aan dadka ka aqbalin markay usoo laabtaan isna lagama aqbalayo towbo qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim wa huwa bnu culaya qala xadaanaa ziyaad bnu mihraq wahuwa ayb can mucaawiyata bni qurata wahuwa mucaawiyat bnu qurata bni iyaas almuzani iqat can abiihi wahuwa qurat bnu iyaas almuzaniy صaxaabiyu qaala qaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuula allah inii la adbaxu shaata aniga neefka ariga ayaan qalayaa fa arxamuhaa waa u naxariisanaya ow qaala ama wuxuu yidhi innii la arxamu shaata rida ayaan u naxariisanayaa an adbaxahaa inaan gowraco ayb qaala wuxuu yidhi washaatu rida in raximtahaa haddaad u naxariisato raximaka allaahu allah kuu naxariisanayo maratayni laba jeer buu sidaa yidhi xadiidka imaam axmed baa wariyey iyo keyrkiis waxaana laga qaadanayaa raxmadda iyo dhimrinta bani aadam inaynan xataa ku koobnayn xataa xoolaha in loo naxariisto ayb iyo aadaabta ka mid ah marka ninkan ariga neefka arigan markaan gowracayo waa u naxariisanayaa buu leeyahay de xadiidkana waa tow ahaa waidaa dabaxtum faaxsinu dibx waliyuxida axadukum shafratahu waliyurix dabiixatahu ama inaan gowraco ayaan markaan gowracayo waa u naxaa ayb naxariistaas qalbiga ku jirta marka way wanaagsan tahay xayawaanku waa agteenna aaday ugu dhiban yihiin ilmuhu waa tuuriyeynayaan isaga hadday ahaan lahaayeen xoolo lo iyo geel iyo ari waxay arkaan waa iska garaacayaan eeyaha waa dhibayaanoo tuuriyo unbay ku wadaan ilaa uu eeygu meelow galaba waayey mararka qaar eeygu haddii uu najaas yahay adiga tuuriyay dhib yaa ku yidhin dameerkoo kale waa ku aada u dhib qabaa aada u dhib qabaa rarkii inta laga badiyo oo haddana aan wax la siinaynin markuu lagu shaqaystana in loogu abaalgudo laamiga in lagu soo daayo dhibaato fara badan baa jiraan xoolaha marka ilaahay baa noo leyliyey noo sakhiray inaan ka manaafacaadsanno aananna dhibin sakhaawi kitaabuu ka alifay xayawaanaadka naxariistooda iyo in la dhibo wax ku soo arooray jus dhan buu ururiyey waa haynaa isaga nacam juskaas wuxuu uga hadlayaa axaadiidta ku soo aroortay xayawaanka in loo naxariisto dadka qaar waaba iska waxay ku leeyihiin adiga xayawaanaa ka hadlaysaa dadkiibaaba la dilaabe dadkiina in la dila maaha xayawaankiina in la dhiba maaha hadii caqligaaga wuxuu ku siinayaa haddii dadkii ay dad gardarro u dilayaan adna inaa xayawaankii iska garaacdo caqligaagu ma saasuu ku seenaya adaanba xayawaankii wax dhaamin markaas ayb qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu huwa aadamu bnu abi iyaas qala xadaanaa shucbatu can mansuuri qaala samictu abaa cuhmaana mawla lmugiirati bni shucba qiila smuhu sacd ayaa la wa qiila cimraan ninkan maqbuulu rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan abu dawuud wtirmidiyu wanasaa-iyu isagaan maqlay buu leeyahy yaquulu isagoo dhahayo samictu abaa hurayrata yaquul samictu nabiya sala allahu alayhi wasalama asaadiqa almasduuqa abalqaasim sala allahu alayhi wasalama yaquul laa tunzacu araxmatu naxariista lagama siibo ilaa min shaqiyin qof shaqi ah unbaa naxariista laga qaadaa qof isaga markaa dhur darsaday oo liibaantiisu ay xumaatay kaas unbaa laga qaadaa ayib naxariista xadiidkana waxaa laga qaadanaa naxariistu inay tahay sifo aada muhim ah ilaahay agtiisa laga jecel yahay qofka laga qaadaana uu yahay qof aada u xun shaqi ah qaala xadaanaa musadadun qala xadaanaa yaxya wahuwa bnu saciid alqaطaan can ismaaciil qaala ahbaranii qaysun huwa qays bnu abi xaazim ismaaciilna waa ibnu abi khaalid qaala ahbaranii jariiru can الnabiy sal l slam qaal man laa yarxamu الnaasa laa yarxamuhu llah waana soo maray qofkaan dadka u naxariisanin alla u naxariisan maayo qaala baabu raxmati alciyaal ilmaha naxariistooda in loo naxariisto ciyaalka qaala xadaanaa xaramiyu bnu xafsin xaramiyun ereygan nisbe ahaan uu samaysan yahay laakiin waa magac nisbe maaha whuwa xaramiyu bnu xafs bni cumar alcatakiyu abu caliyin اlbasriy hiqat qala xadaanaa wuhaybun wahuwa bnu khalid albasriyu qala xadaanaa ayubu can camri bni saciidi can anas bni maliki qaal kana nabiyu sal l l slm nabigu wuxuu ahaa arxama annaasi bilciyaal dadka kan ugu naxariista badan ilmaha xaggooda ilmo nin uga naxariis badnaa ma jirin wa kaana lahu bnun inan ayuu lahaa mustardicun oo nuugayo fii naaxiyati lmadiinati madiina geesteeda meelah ah ayuu ayaa nuugmo loo geeyey wa kaana di'ruhu haweentii nuujinaysay ninka qabay wuxuu ahaa qaynan nin birta tumo ayb wa kunnaa na'tiihi waanuu imaanaynay waqad dakana albeyta biidkhirin isagoo gurigii ku uumiyey idkhir idkhirku waa caws marka dadkan tumaanlaha ah ee birta tumana waa isticmaalaan waa isticmaali jireen berigii hore oo dabka iyay ku hurin jireen guryaha waa la saaran jiray qubuurta iyana waa lagu daardaarin jiray meelaha meeshaan annaga fuustada iyo ka isticmaalno geedahaasay isticmaalayeen iyaga ayb fa yuqabiluhu waan u tegayna buu yidhi nebiga marka markuu tago wiilkaas buu dhunkanayay wayashumuhu waa urursanaya ibraahim uu ahaa marka wiilkaana ibraahim ayuu ahaa xadiidka marka wax qariiba waxaa ku jira wa kaana di'ruhu di'run waa zawju lmurdica haweenta nuujinayso ninkeeda ninka caanaha sababta u ah ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa ilmahan in loo naxariisto oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam intuu carcarafsado oo dhunkado waa naxariis ayb waxyaabo kamidana waa soo marnay qaala xadaana cabdullaahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu اljucfiyu qaala xadaana marwaanu huwa marwan bnu mucaawiyat alfazariy qala xadaanaa yaziid bnu kaysaan wahuwa alyashkuriyu saduuqun yuqdi can abi xaazimi can abi hurayrata qaal ata nabiya sal l slam rajulu nabiga nin baa u yimid weliba ninka ansaari buu ahaa wa macahu sabiyun cunug yar isagoo wado fajacala wuxuu gudagalay yadumuhu inuu cunugii dumayo ilayhi xaggiisa inuu usoo dumayo faqaala nabiyu sal l salam kii marka cunug bau kaansaday waana koolkoolinayaayo waa dumaya nabigaa marka wuxuu ku yidhi atarxamuhu ma u naxariisanaysaa qaala nacam ha waa u naxariistaa qaala fallaahu arxamu bika minka bihi fallaahu allah arxamu bihi kaaga naxariis badan minka adiga fallaahu alle arxamu bika waa kaaga naxariis badan yahay minka adigoo kaaga naxariis badan yahay bihi cunugan wa huwa arxamu raaximiin allana waa arxamu raaximiin ayb xadiidkan alimaamu nasaa baa wariyey fi sunan اlkubraa kitaab nucuud ayuu ku wariyey sifaadka yani sunanulkubraha kutub badanoo isku jirjiro waayo kitaabu nucuudkaa ku jiro camalulyowmi waleylaha waa ku jiraa waa badan yahan mawsuuca camal marka kitaabu nucuud ayuu xadiidkan kusoo saaray imaamu nasaa-i sunan lkubraha dhexdiisa baabun arxamu raaximiin min ariiqi cabdillaahi bni saciid wacabdiraxmaan bni ibraahim can marwan can yaziid bni kaysaan bihi misina marka sidaas tuxfaha nasaa-ibu u tiiriyey ayb baabu raxmati اlbahaa-im xoolaha naxariisashadooda qaala xadaanaa ismaaciil huwa bnu abi uways qala xadaanii maliku can sumayin mawla abi bakri can abi saalixin الsamaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllah alayh waslama qaal baynama rajulu ymshi xilli nin ou soconayay bidariiqin jid ishtadda bihi alcatashu haraadkii baa ku adkaaday fawajada bi'ran ceel ayuu arkay fanasala fiiha waa u degay fa shariba waa cabay uma kharaja waa baxay fa idaa kalbun ay waaba isaga oo yalhathu haraahirayo yaakulu tharaa ciidda cunayo min alcatashi oon dartiis ciiddii buu qoyaan ka raadinaa ciid aan marka roob di-in oo iska kulul inuu ka raadiyo marka waa mandar aad loo naxariis keenayo faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi laqad balaqa hada alkalba eygan waxaa gaaray min alcatashi oonka xaggiisa mihlu ladii kii oo kale kaana balaqanii anigay gaaray fanasla albi'ra ceelkiibuu u degay famala'a khufahu qufkiisiibuu biyo ka soo buuxiyey uma amsakahaa bifiihi afkiisuu kusoo qabtay waa soo koray marka waa ka soo baxay fasaqa alkalba eygiibuu waraabiyey fashakara allaahu lahu allah u abaalguday faqfara lahu waa u dembi dhaafay waa kaa marka alla sidaas u jecel yahay naxariista marka tilmaamaha alla uu ku tilmaaman yahay ee dadkuna inay uga daydaan la rabo naxariista alloo kale ma gaari karna laakiin waa inaa uga dayato ayb mar haddii allaba uu naxariistaas leeyahay adigii marka inaad adigana naxariistaas la timaado sifaadka wanaagsan ayay ka mid tahay walidaalika <clears throat> dadkan marka acdaa lislaam way ogaadeen naxariistu in caqliga uu keenayo caqliga saliimkaa naxariis uu keenayo iyagii marka markay meel rabaan inay colaadooda iyo dhibkooda iyo shartooda inay geliyaan markay rabaan meel waxay ku soo gambadaan naxariista waxaa imaanayaa u qabanayaan dad baahan iyo dad dhib haaye iyo cunug yaroo aabbihii hooyadii ka dhinteen oo halkan saarsaaranayaa eh, ninkii marka maangaab oo dhan marka waa waa ku dagmaya marka maangaabku inuu ku dagmana waxaa keenayo naxariista ayaa caqligu uu keenaan ninkaan naxariisanayo ilaa ay yidhaahdeen dadka qaarkood war muslimkan gaaladaaba ka fiican kuwana waa i dhibaayaan kuwana waa i naxariisanayaan mashaakilka ugu badanoon arka waxaa ka mida dadkan soomaalidu ay yasayaan ama ay midgaan ka dhahayaan ama ay tumaal ka dhahayaan ama ay yacnii waxyaabaha yacnii ay yasayaan oo iyagii waa muslimiin iyagay ku dhex jiraan waxaa laga yaabaa inay ka fiican yihiin meelaha qaarkood ugaba fiicnaadaan yaa laga yaabaa waa yasayaan dhulkaas gaaladuu tegayaa qofkii hadda aan diin iyo aqoon iyo aan lahayn uu isku celiyo iyo iimaan halkaas markuu tago bani aadamkiiba ula sinaana waxaa laga yaabaa iyagu gaalada waa og yihiin inay wax dheeraada sii siiyaan ninkan qalbiga laga dilay iyo ha lasoo dhisaa la leeyahay isagii waxaa laga yaabaa inuu iska gaaloobaba muslimka aad sheegaysaan maxay tahay saanuu muslimka u dhaqmaa kuwana saanay u dhaqmaane bani aadamku suluukiyaadkay fiiriyaan ee cilmiga iyaga ma fiiriyaan ninna markaa kitaab qof walbaa kitaab ma akhriyo laakiin suluuga iyo dhaqanka ayaa la fiiriya midna shilinka faraqa ugu jiro intuu dilo kaa qaadaya mid kalena waxbuu ku siinayaa bani aadamkii marka iimaan hadduusan isku celinin kaasuu iska raacaya leanna quluubta waxaa la geliyey inay jeclaadaan eh, bixubbi man axsana ilayha waxaas in layska ilaaliyo waa marka fashakara allahu lahu fagafara lahu qaaluu yaa rasuula allah waxay yidhaahdeen wa ina lanaa fi lbahaaimi imi ajran bahaa ajar miyaa noogu sugan qaala wuxuu yidhi fii kulli daati kabidin mid kastoo beer u saaxiiba radbatin qoyan ajrun ayaa ku sugan marka radbatinta kinaaya can ilxayaati yani beer kastoo nool ajar baa ku sugan ayb marka ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado wixiiba nool waxsiintooda waxbaa laga helay qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maliku can naaficin can cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllahi sal l slam qaal cudibat imra'atun haweeney baa la cadaabay fii hiratin mukulaal darteed liajli hiratin fii bimacna tacliil fiida tacliiliya waa ku timaadaa xadiidkan baana daliil u ah xabasathaa way xirtay oo waa xabistay xataa maatad ilaa ay dhimatay juucan gaajo u dhimatay fa dakhalat fiiha annaara naar bay ku gashay mukulaalinta la qabtay la xiray maslaxadeedii aan qabso karin iyada wax raadsan karin darteed haddii qof loo cadaabay qof muslima wuxuu kaa galay aan jirin ee suuqaas ka shaqaysan jira dhab markaad intaad siiso xirto ka war oo ilmihii gaajo u dhintaan oo isagii gaajooda oo rafaado miyaan naar lagu gelaynin taasna bala ayb hadduu weliba yacnii qof muslima sii yahay gardarra hadday sii tahay waa kasii daran tahay fadakhalat fiiha naara naar ayay ku gashay taa darteed yuqaalu wallaahu aclam waxaa la leeyahay buu yidhi laa anti acamtiihaa ma aadan quudinin walaa anti saqaytiihaa ma aadan waraabinin xiina xabastiihaa markaad celisay walaa arsaltiihaa mana sii daynin faakalad yani say u cunto min khashaashi lardi dhulka waxa korkiisa ku sugan xasharaad iyo ah ayb tanna marka tii horena ajar baa laga helay midaanna cuquubadeeda ayaa waxaa laga helay naar qaala xadaanaa moxamed bnu cuqba wa huwa saduusiyu saduuqu yukhdiu kaiira rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad qaala xadaanaa moxamed bnu cuhmaan alqurashiy wahuwa moxamed bnu cuhmaan ibni sayaar albasriy naziilu waasif maqbul rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad qala xadaanaa xariizu wahuwa xariizu bnu cuثmaan ayb hiqat habt rumiya bالnasbi qala xadaanaa xibaan bnu zaydi الsharcabiy wahuwa abu khidaash hiqat akhطأa man zacma ana lahu suxbat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad waabu dawuud can cabdillaahi bni camr bni اlcaas can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam qaal irxamuu turxamuu naxariista waa laydin naxariisan wfiruu yafir illaahu lakum waqfiruu dadka u dhaafa yaqfir illaahu alla idin dhaafee lakum idinka liltiqaa'i saakinayna raada loo hoos dhigay weylun waadi naareed waxaa iska leh liaqmaaci lqowli qowlka kuwa dubladda u ah weylun lil marka aqmaac waa jamcu qimacin calaa wasni dilac weeyaan wa huwa alinaau aladii waa weelka yutraku fii ru'uusi duruuf waa weelka weelasha madaxooda la geliyo ee looga tago meeshaas litumla'a bilmaa'icaad si loogu shubo waxyaabaha dareeraha soomaaliga dublad unbau noqonaa soomaa marka lagu shubaayo af yar maa'ic waxbaa la soo qaataa waa korkaa laga saaraa kadib waa lagu shubaa soomaa weelkaasi marka kuwan marka waxaa la yidhi liaqmaaci lqowl qowlka wanaagsanay dublad u yihiin waa maraha waa marayaa sida dubaaladaas ay u marayso biyaha iyo saliidda iyo siday u marayso aynan uga aynan u sugnaanaynin ugu sugnaanaynin oo aynan uga faa'iidaysanaynin ninkanna sidaasi leegaa qur-aankii iyo sunnadii waa un marayaan bis wax uu ka faa'iidaya ma leh ya ma ceshanaya haa dayib macnahaasuu ku macneeyey ibn lahiir kitaabkiisa annihaaya fi qariibi اlxadiid tashbiihuna marka meeshaas weylu lilmusiriina waadi naareed waxaa iska leh lilmusiriina kuwa daa'imaya dembiga aladiina yusiruuna calaa maa facaluu waxa ay sameeyeen xumaantaa kuwa daa'imaya wahum yaclamuun iyagoo og ayb irxamuu turxamuudaasu ka raba marka cumuumkeeda marka waxaa soo gelaya bahaaimtii iyo waxyaabahaas oo dhan xadiidka imaam axmed baa soo wariyey min ariiqi yaziid bni haaruun can xariis mar labaaduu haddana wariyey min ariiqi xasan bni muusa alashyab can xariisin bihi yacquub alfasawi isagana waa wariyey fii kitaabi almacrifa almacrifatu wataariikh ayuu ku wariyey taxta tarjamati xibaan bni zayd asharcabiy wuxuuna geliyey xibbaankaasi taxta hiqaati اtaabiciin kitaabkan la yidhaha <clears throat> almacrifatu wاtaariikh fasawi uu leeyahay kitaab marjica rijaasha waa laga feeriya oo kutubta jarxiga iyo tacdiilka culimmadii hore ee selafkuuna ka mid ahaa almacrifatu wataarikh saddex mujalad isagoo uu daabacan yahay daarulkutub alcilmiya marka juska labaad safxada saddex boqol iyo saddex ayuu marka ku sheegay tarjamada xibaan ibnu zayd asharcabi wuxuuna geliyey hiqaati taabiciin almisriyiin weliba ayb xadiidkanna waa wariyey min ariiqi abilyamaan can xariis idan marka xadiidka min ariiqi abilyamaan can xariis xasan ibni muusa alashyab can xariis yaziid ibnu haaruun can xariis ayib halkana nagaa noo yaallo moxamed bn cuhmaan alqurashi can xariis sanadka dhan markaad soo wareegto xariiskaas isugu imaana ayb xadiidka marka isagaa xariiskaa la gooni ah ayb qofkan marka eh, ayb marka moxamed ibnu cuhmaan alqurashi mutaabaca waa haystaa soo maaha marka ya lanna markaan tarjamadiisa sheegaynay moxamed ibnu cuhmaan bni sayaar albasri waxaan dhahnay maqbuul maqbuulkuna mutaabaco u baahan yahy hadda marka mutaabaco u ahayaa yaziid ibnu haaruuna mutaabaceeye xasan ibnu muusa alashyab ayaa mutaabaceeye abulyamaan haadihi kuluhaa mutaabacaat xadiidku waa saxiix marka qala xadaanaa maxmuudu huwa bnu haylaan qala xadaanaa yaiid yaziid bnu haaruun qala ahbarana alwaliid bnu jamiil alkindiyu wa huwa alfilastiiniyu abulxajaaj saduuqun yuqbi can ilqaasim bni cabdiraxmaan wa huwa dimashqiyu saaxibu abi umaama saduuqun yuqribu kaiira can abi umaamata qaal qaala rasuulu llahi sal l slam man raxima qofkii naxariisto walow dabiixatan wuxuu u naxariisanayo wax la gowracayaba ha ahaadaane raximahu llahu yowma alqiyaamati alla qiyaamaha u naxariisanayo yani shaygan la gowracayo waaba dhiman rabaa soomaa waana tegi rabaa ninkii marka u naxariistay shay dhiman raba xataa haddee mid noolaan noolaanayo inuu noloshii sabab ugu noqdo waa min baabi owlaa marka kaa ninkii u naxariistay waa faciih ibnu cadiy ayaa xadiidka wariyay aljurjaani taxta tarjamati alwaliid bni jamiil dabaraanina mucjamulkabiirkuu ku wariyey min ariiqi maxmuud bni khaylaan can yaziida bihi ariiqan bukhaari oo kale baabu ahdi lbaydi min alxumarati ukunta in laga qaado shimbirta alxumara waa shimbir yaryaroo ayb shimbiraha ka mida ukunteeda in laga qaado walwal iyo dhibaatay ku abuureysaa qaala xadaanaa طalq bnu غanaam wahuwa الnaqaciyu اlkuufiyu hiqat qala xadaana اlmascuudiyu wahuwa cabdالraxman bnu cabdillaahi اlmascuudiy saduuq اkhtalطa jidا rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan wlarbaca yani saduuqun ikhtalata ayb ninkii marka baqdaad iyo uga wariyo waa bacda alikhtilaaq ayb saasoo kale daabit uga dhigi jireen waana soo maray can alxasan bni sacdin wahuwa alhaashimiyu hiqatun can cabdiraxmaan bni cabdillaahi wahuwa cabdiraxmaan bni cabdillahi bni mascuud <coughs> ibn mascuuda dhalay wa huwa hiqatun samica min abiihi yasiiran aabihii waxyarow ka maqlay rawaa lahu asxaabu lkutub sita can cabdillaahi waa ibni mascuud ana nabiya sal l slama nasla manzilan nabigu wuxuu degay meel la dego fa akhada rajulun nin ayaa wuxuu soo qaaday bayda xumaratin shimbir ukuntiis fa jaa-ad way timid shimbirtii ukunta lahayd tarifu iyadoo markaa yani dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaajinayso oo baalasheeda iyo dhaqdhaqaajinayso ayb calaa ra'si rasuuli rasuulillahi sal lla l slam nabiga madaxiisa ku dhaqdhaqaajinayso shimbirtii ukunta laga soo qaaday rasuulka madaxiisii bay ku dul wareegaysaa maanta dhan fa qaala wuxuu yidhi ayukum kiineebaa fajaca haadihi bibaydatihaa war midaan yaa argagixiyey oo ku argagixiyey bibaydatihaa biakhdi baydatihaa ukunteeda soo qaadideeda faqaala rajulun yaa rasuula allah ana akhadtu baydatahaa ukunteeda anaa soo qaaday faqaala nabiyu sal l slam urdud celi uu yidhi raxmatan lahaa sidaana wuxuu yidhi naxariis oo u naxariisanay ninkii marka ukun ka qaaday shimbir saasaa la yidhi hooyo ilmaheeda wadata ninkii ka qaada ka warnoo ama ka dilo ama ka yagii iyo iyadii iyo ilmaheedii kala kaxeeyo dulmina u yaalo allahu mustacaan waxaan dad un la laynayo dadaa dhalay hooyo unbay ka yaa ka gablamayso ama wax ku weynayso walwalkaas marka ay qofkaas u walwalayso ama inta laga dhaawaco meelay geysatana aynan aqoonin walwalka qabanaya ka waran marka shimbirtan haddii saa la yidhi hooyadii maxaa u malaynaya marka dulmigu marka aada u fara badan yahay dhibaatada marka ilaahay unbaa noo naxariisanaya maahane waxa jiro marka la fiiriyo cuquubo aada u weyna ka dhalan karto laa shaka ayb dadkii marka say bahalnimadaas aan ugu dhex jirnay baa naxariistiiba waa iska tagtay waxaa laga yaabaa qofka naxariisanaya haddii lala yaababa inaga lafteenna mararka qaar aan leenahay war ninkaan see waa sidee waxaan uun sidaad u arkaysa wax la dilaayo iyo wax dhib ku jiro iyo allahu mustacaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan baabu طayri fi اlqafasi shimbirka yujcalu fi اlqafasi dabinka ama shabaq la gelinayo la yeelayo dhexdiisa shimbirkii baa shabaq lagu la dhexgeliyey uunan ka baxsan karin iyada taa maxay noqonaysaa ma ukuntii bay la xugun tahay mase haddii shabaqaas cunto iyo lagu siiyo iyo biyo iyo baad iyo lagu siiyo saabkaasna ay isaga jirto dhib ma laha haddii laakiin aan waxba la siinin waa lagu dambaabay tarjamada saas maa qaala xadaanaa caarim huwa moxamed bnu lfadl asaduusiyu naanays waayo caarim caarimna waxaa laga wadaa almufsid ninkan marka waxaa la yidhi wa kaana baciida can ilcaraamati aad buu uga fogaa fasaad nin akhyaaro aad u fiican buu ahaa magacanunbaa ku dhegay qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can hishaam bni curwata qaala kaana bnu zubayr ibnu zubayr wuxuu ahaa bimakata maka wa asxaabu nabiyi sal l salamna yaxmiluuna dayra shimbiraha ayay soo qaadi jireen fil aqfaasi iyagoo saab ama shabaqoodii ku jiraan shabaq ku jira ayay soo qaadi jireen yani saxaabadiina waa arki jireen waxna ma dhihi jirin marka haddii shabaq la geliyo oo cuntadii iyo biyihiina lagu siinayo saas marka lagu kala gatoo kale iyo dhib ma laha sagaaradii buu kusoo qaaday shabaq digaagadii baa ku jirta shabaqaas ma waxna waa siinayaa inay ka fakatuu diidayaa dhib ma leh xadiidkan marka daciifu ladabi lmufrad lishaykh ilalbani waxaa ku taalla inuu leeyahay inqiaac buu ku cileeyey hishaam ibnu curwata lam yudrik jaddahu ibn zubayr ibn zubayr marka hishaam ibnu curwa awowmiy u yahay mase adeer adeer u yahay ibnu zubayr waa cabdullahi ibnu zubayr hishaamna maxaa la yidhaha abiis curwatu bnu zubayr curwatu bnu zubayr iyo cabdullahi bnu zubayr waa wada dhasheen hishaam maxaa loo yahay marka adeer marka madbacada miyaa ma gahanin dabcada miyaa saas yeeshay mase waa wahmi uun iska ilduuf iyo iskaga dhacay ma fahmin isaga wuxuu leeyahy lam yudrik jaddahu meeshaana hishaam wuxuu ka warinaa awow maba ahanba awowgii zubayr maaha waxa laga warinaya xoogaa marka inay dabcada tahay waa u badan tahay lanna qaladkaasoo kale wuu fahmi karaa qalad oo hadda ku imaan kara maan lacalla inay dabcada tahay calaa kulli midkaan hadda midkan hoosaa saxsaxayaan u umalaynan ee daciifu adabi lmufradkii asalka waxaan uu hoos ku dhiga kuma yaalaan marka wuxuu leeyahay alla feeriyey marka yani daciifu ladabi lmufradka gaarka u daabacan feeri kan laftiisa hoosuu ku qabtay wuxuu yidhi daciifu lisnaad linqiaacihi kulaha hishaamun lam yudrik jaddahu ibna zubayr hishaam ma soo gaarin awowgiis ibnu zubayr ibnu zubayr awow maaha waa adeer saas maaha qaala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil abu salmta alminqariyu tabudakiyu qala xadaanaa sulaymaan bnu lmugiira can haabitin wahuwa bnu aslam can anasin qaala muxuu kuu dhigay adiga gulad wuxuu ku qoray xasn lisnaad hishaam lahu riwaaya can camihi cabdillaahi bni zubayr saan waa toosan tahay middan laakiin daciifu ladabi lmufradkii hore waa in la feeriyo waxaa ku taallo inqiaacu ku celina lam yudrik jadahu ibni zubayr marka madbacada inay tahay suuragal ayb xataa marka laleeyahy hishaam lahu riwaaya can camihi cabdillaahi bni zubayr riwaayadaas tahdiibu tarjamada hishaamu bnu curwa markuu sheegayay qaa'imada dadka isaga uu ka wariyay rawaacan wuxuu ku daray can camihi ibni zubayr baraakaduu furay wuxuu ku qoray c ayuu qoray c sin iyoya uu qoray sin iyo waxaa laga wadaa annasaa'iyu fii camali اlyowmi walleyla marka riwaayada hishaam can cabdillaahi bni zubayr waqacat waxay ku dhacday fi nasaa fii kitaabihi camal ilyowm waleyl ku dhacday saasuu ka dhigay bukhaari ma u calaamayninoo ba iyo qa ma uunan calaamaynin halkan hadda sida ka muuqato isagaasuu ka warinay inkastoo riwaayo daahirkeed aynan u ekayn kaana bnu zubayr bimakata wa asxaabu nabiy sal l l slam yaxmiluuna tayra fi laqfaas ibnu zubayr marka wuu sheegay meeshii waa ku sheegay marka riwaayo waa noqon kartaa waana soo gaaray adeerkiisa tahdiib lkamaalka marka nasaa fi lcamal yowm waleylo ugu tarjamay waxyaabaha tahdiibulkamaalka ku fiican yahay waxaa ka mid a markuu leeyahay ninkani raawiga rawaa can fulaan fulaankaas maalihii oo uga wariyay sheegay hadday bukhaari tahay muslim tahay abu daawuud tahay marka faa-iido fiican kullina waa wada qora isaga meesha tahdiibu tahdiibka uu soo gaabinayo ayb can haabitin can anasin qaala dakhala nabiyu sal l slama nabigaa soo galay faraabnan liabi dalxata ayuu arkay yuqaalu lahu abuu cumayr la yidhaah wa kaana lahu nuqayrun shimbir yar buu lahaan jiray yalcabu bihi faqaala yaa abaa cumayr maa facala aw ayna nuqayr shimbirkaagii ka waran aawo shimbirkaagii xadiidku waa soo hormaray marka tarjamadan laakiin xadiidkan say isu mudaabaqaynayaan waxay isu mudaabaqaynayaan shimbir uu soo qabtay inuu ku dheeldheelo goorbay u suurtoobi kartaa markuu meel ugu xaraysan yahay ilaa waa ka fakanayaa soo maaha marka waxaa laga fahmaa marka shimbirku inuu meel ku jiro rasuulkana waa qiray idan waa la gelin karaa dhib male haddii wax la siinayo ayb hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama cala nabiyina muxamed